معنaha inuu usuureeyo tutaabcmshi mshiga israabaacidiisii fi lxaqi wataxaali marka la dawaayo iyo marka la sooyid qaadaayoba inay yani ninka caajadiisii asgudahaayo inaas yani usuureeyo karo socodka xoog asleho markii loo socahaayo oo meel dheer luu tagaayo oo safar luu galaayo inaas ka go-eynin askala furmaynin inuu ahaada hadda furmaayo ad ka go-aayo yani masaxidii anfici maayo macnaha muhalhal looma wado muhalhal inuu ahaani waayo yani inta waaye inuu ahaado qawi ou ahaado qawi inuu ahaado lixaajaatihi qawiga naftiisi ko to waay in ashaada maalkooda lugta cariiri haayo oo asku dhigtoo haayo naftiisi naftiisa waaye inas cariiri weyn ahaanin socod usuuroobi karo markaas geeji qaado safraayo iyo marka istawaayo iyo markii wax suubsahaayo xaajaadkiisa safarka dhan asku karo oo ku cariiriynin oo oo astooyeynin astooyeynin xooga astooyeynin as aadaa waxaana waa la rabaa inas ahaanin muhalhalow ma joogo yani ko yani tooyeynin oo ahaada maxaa la wadaa inas kudwaayas ahaanin maya muhalhal inas ahaad ma joogo maxamed waxaa la yidhaahaa kan degdeg oo magaciisi kan sii siibmaayo maxal hal waayo waa sii siibmaa inti socotid baa kaa siibmaa waa suuyo kaas mahal hafiif waaye mahal hal waaye yani degdeg aad ku aad ku aad ku siibmaa yani kaasi isku malrab u ahaa oo lajeedada qawi ahaado mahal hal as ahaanin qawi oo yani ahaado oo tooreynin isku dhibtooyin as ahaadaa had isku dhibtoohaakuma jiro waa dhibaa dhab asiyahay malrabo dhabkaas malrabaas ahaa maa astooya malrabo ta tooyaayo or dhibahaayo asdhawaayo habka malrabo aada ma aha muhan hal oo majeede muhanhal waxa waaye kan oo sisiid maya la wada saaani waayo shuruudii masxul kufid ahaa inuu xalaal ahaado kayrka waaye yani haddii maqsuub as yahay kayrka waayo maqsuub waayo kuwa dooniyey caaqibadiisii ilaah cqaabtiisi ilaahya yani gaar ay u tahay ilaahya say qaar u tahay isagay rufiya maqsuub waay heerka waay xalaadna ahaado maxaa ku baxay inuu maqsuub ahaani booli ahaani haddii uu booli yahay ah, <clears throat> ciqaabtiisi ilaah iskale usay gooni u tahay alaa ku dambigiisi korkiisi waaye masal cidii xaaraan waaye laakin waa ansaxaa kulana waxay ahaayeen gooniga ahayn disulceynayay yani kuwaas goonigas ahaa yani xaaraan ansaceelina ahayn kuwaas xaaraamna u ahaayeen xaaraan ansaceelina waay shalayna soo sheegay intaani xaaraam ansaxayo waay dooda waaye waa soo dhacay maka waxa waaye naxaarka laga soo dhacay waaye bambiyaga dad laga soo dhacay bambiyaga waa ku jirtaa bacdi waa ku jirtaa maho yani kuaa soo dhacay waaye caaqib ciqaabkiisi ilaahay usaa loo ciqaabo khaas ay ku tahay laakin salaadii waa ansixisaa masixi waa ansixisaa mansuujan inuu ahaamini waxaa walaa juuzuma banaana mansuujan madahino mansuuj inuu koradhay inas ahaanin oo la sameeye macnaa oo la sugiyo duniidi camal waaya maradaa jeedkaan waa cilmi waadiyamano hogaa gabarteeda camal waaye dilbiga camal waaye ay raasiyaasa greesiha camal waaye yani mansuub waa yihiin laakin biy ma celinhaayaan biyi gaari diisiy waa kafulaa biyi waa biyo kafulaay duni waa kasuub aman ku fiican duniga nara maxaa eed maaa lagu helo dunidan asaashe maya bokala xab maxaa jira islaamka sandiga yaqaanin maxaa bokalaa jira abisugar duni in xaas waxa dhug tirishada oo kastoo duniga cadad aa jira duniya la waajiy kaas soo suubi nooca ama juliga kusuureya juliya camal la fahmi waayo haddii juliga juli maaa biyo la sheegaa waa ka baxa juliya biyaha la gaarsiiyo biyaha oola mariyo biyo la sheegaa ka baxa inuu ahaana juliya kale ma ahaani waayo inuu ahaayo mandooradii camal fiican yahay baalka camal waa fiican yahay mansuus waaye laakin biyo maka baxaas waa cili haadiin dunidii macliyeysu awla si oo taxajartay waa cili tan macliyeysa dambiila macliyan macliyan ma soo jini amal waa zeehaysan waa siya zeehayaan inay waay mansuuj waxa waaye duniina camal sujud biya green wa diin aan reebaynin ama waa waaye oo kaas maradi go' maryaaka dadkoodii goodaha waxaa loola jeedaa hadda kan la rabo maqaar camal inaas ahaado ama mbio camal in ahaado maqaar ama bambio bambiyo ah, ma jiraayo mama bambiyo ma jiraayaan bambiradi lamadii qof oo iska korsiyey maya oo kaas lamadi duriyo qoyska kursiya maya mid walbade yani waxa kusuurayaa oo usuubahaa nafxiga usuubaha mid ma arkade lamadi duriyisan kuf oo fooqa kufina laihaha lama kuf oo liskorsiiyey lamadi oo liskorsiiyey oo liskorsiiyey ina yani aydana maya maya jurmuqaan waxaa yani jurmuqaan la yihaahaa mas'alay khafaajir nuux yani mas'aladeedi waxa waaye tani ilama suura waaye gurmugu aliraha qof oo qof kor la kor saari lamadii qof oo iskor saaray lamadii qof oo iskor saari maya shardigi waay walaa jurmudani lamadii qof oo iskor saari maya hadda waxaa insha allahu tacaala yani suuradtii tani ilamada ahayd بالترتيب أن يصوبن أن في عنها مسح يوميها فهواية يعني إنك أو يهيرين وحين أهد يعني ليه العمل أو شيء شيء جهني الفريق أكبر أمين لما سووا أنسحي أكثر من أنسحي عادة خير جهني كاكاكا كبيرة هذا إن شاء الله سوف قال هنا سيروا أحسن تبي لما الصورة أكو جبتها تبي لما الصورة وهي مسألة غير الجمهور تبي لما الصورة صور كذا لو كنا إن شاء الله لكن hurmuur macnaysi maxaa waaye waxa waaye qof oo yani qof kale korkiisi la saari waaye qof oo qof kale la kor saari qof oo qof kale la kor saari asalkiisi farisi waaye waxaana us laga loo qaataa buldaanka aad qabow alu qaata looga kawa intiri gudun saaqaadaha yani waxaa waa keha qabowga lugaha hagaakaa jir weyn badan teela laga dhistaa ay keenaan daajar of andigeed marka kusoo barteen orada kusoo barteen aleshan waxa waaya qofka yani qaadashadiisi jumuuca iyo waxaa raweyaala waxaa jira xuluubadi fooqal caqli xuluubaasna jira badan askaa adilada askaa soo galo askaa soo galo burmurna waxa waaye yani qof oo adag waaye oo qof korkiisa la saaray yani sida waxaa yani luuqaataa badanaanbe mulaha oo yani aad u qabowda badan inaka xulunkan waa sheegayna sharci ahaan qaadayna waaan maqaan maaha kufkaan waxaan ilkaan waxluqaataba maaha wala dhacdo waa cilmihiisa bartaal qabaa xajkaa tegeysaa dhulka la tegeysaa waa ubaaxiisa afka waa arkeysaa kufiyaakaas loo turkiyiinta iyo kasankaarisiga iyo kuxijihaan waa ku arkeysaa kufka la sheegaa kamiyaa dhegeysaa waasoo siidaa ku kala ugu jiraa turbaal camal adag waa soo galaan kacbada wixii arkaa xusnaa kala soo galaan subxaan allah inay noqdaan dadka oo kufursa kufka xawaaid gurmuha kufka kuf kor kuf oo kufka kiisa la saaraya kuf oo kufka kiisa la saaray ajmuraa taasna ina gudaayo gurmuh shaladan garanay wuxuu leeyahaa suwar mas'aladan gurmuha waxay leedahay suwaryaalo badan ay leenahay quwarteedii duuga intooso ay gaarsiin dila ay gaarsiihayaan isku celcelinteedii haddii isku naqnaho ilama waa gaaraya waa gaaraa waxa waaye ilmu kufr fooqa kufrin kufr kufka ku saari waay kulli minhumaane mid la arkane saalixun limasxa asyahay waay lamadaa kuf mid la arkanin masaxa waa usuu baxa haniga korkiis la masaxo jirmuuq waa la yaraahaa jirmuuq mas'alatu jirmuuq tamcilla masuura waa gaare waxaa lala jeeda jirmuuq waxaa la wadaa yani kusifa gaari looga korkiisi mid la arkanin saalin caleyhi almasxu waay manaha dasle macnaha hadii oo la masaxo suurtiya kala bixiisa hadaad masaxo fi furui furjira hadaad masaxo keliya oo fi furui furjira la asqasdo keliya o ama hadis masaxo yani hoos jiraha hadas ma qofka kale hoos jiraha hadas masaxo oo lama qof dhaxdoodii asbiyana gaaro ama hadis tanfurjiraha asasax majid halaawateed saan habta oo usan jeedakan hoos aswado oo qoyaankiina asgaaro oo qoyaankiisii hoos jira asgaaro waa ansaxaa macnaha mala diidaayo mala ama kufaanki oo kan lamada kuf oo iskor saaray bacdiga bacdi kan la kor saaray haddii masaxa usuubaheynin lama ansaxaayo adina sax aysu beenin ma ansaxaayo lamadaba yani hadii isu beenin masalan waxa waaye ka ulajeedadiisi maaha kan hooseeyo si oo yani lafaafa ahaayo ka lafaafo waayo lafaafo kale waayo lafaafo laahiihi oo maalageygeedgeed camal waayo haddii qoyaanka asgaaro kan hooseeyo osan ka korsoo masaxay oo kan loo sheego kalmeelka adgaaro waa ansaxaa hadiis usuu bahaayo madaxas usuu bahaayo oosjiraha oosjiraha oo kan kareo isusuu bahi as ansaxayn markaa waa fiirhaa balokii hadii gaaro kan loo sheego oo korle asbasaha asqasdin hadii oo dalalka asgaaro hoofkii koreysu qasday dalalkiisii hoos waa gaari laakin waxaa lo shardihaa inaakan kor keliya isu qasdin hadii kan hoos u qasdi un oo amase kan hooseysu qasday iyo kan koreysu qomalba u qasday tani waa ansaxaysaa amase lamada mamuqasino waa iska masaxay yani soortii intay kufaafiyeysaa intay kufaafiyeysaa darteedu yani waxay kusuugayaan suurta xaasilkeeda waa awaay mas'alat lfurmuuq afar waaye haddii lamadii hufeen inay ahaadaan qawiyeynna ahaadaan ama daciifeen ahaadaan ama si qawias ahaado kan hooseo daciif ahaado amase bilcagsi yani kan oo koreeya kan hooseya daciif ah فsirha sankoraya daciif fasirha daciifa fasirha yani qawi waaye haddii daciifeyn ay yihiin wax ansaxaayo masax ma ansaxaayo calaa kuli minhumaa haddii sankoraya qawi as yahay khibrada waxaa la fiirihaa bilmasxi caleyhi waa la fiirihaa sankor masxidiisaa fiiro leh maxaa yeele usaa kuf ah kan oo hooseeyo lafaaka leewaaye kan hooseeyo lafaaka leewaaye ajirmadooduba qawi ay yihiin horjiraha iyo hoos jiraabe haday qawi yihiin amase horjiraha aa ah xoog leh kaligiisaa xoog leh qoyaankaa gaari ilaa hoos jirhaas gaaray maxalal karji laga soo bilaayo labada masalo yani suuradoodu lamaa suuro tafsiilan ku jira haddii masxiga masaxa kan korcsuula qosdo kaligiisii ama lah ama jamaan kafaawakaasiya marka suurgii maay naqati lix suur ay naqati xaasirkiisi min darbi itnain fi alaaatin min darbi itnain fi alaaatin hadii kan tarjura asuqasto kaliya faama mid oo asuqasto ceyntiisi asuqasto fala yati makaasihaayo ninka tabarug ileeya camal waay aba haween niyeysati iyo magaciisi iyaweysa niyeysati suurtooda marka maa arbaa xaasila min darbi isniin fi isniin ay naqeen afar min darbi isniin fi isniin dalo badanaa ku jiraa intaan waaye ahaan ilaah cilmiyada aan washoo ويجوز waxaa mashruuq qadamin miyano wawjuud waxaa banaan mashruuqu qadamin kii magaciisi ladka xagii oo la dilaaciyey mashruuq qadam oo dumadii xageedi la dilaaciyey saasaa banaan oo dumadiisa ay dilaacsan tahay saasaa banaan macnaa dumada xageeda ka jeexan tahay mashruuq oo muqaabil qadam lugta muqaabalkeedii luftaa muqaabalkeedii aska jeexan yahay maxaa fardi fardiga maxaa haddii la jeexo macnaa asjeexan yahay mqaabal fardi lugta meesha oo laga dhaqaayo maxalka oo laga dhaqaayo oo fardiga yani ay ku dhacayso asjeexan yahay oo luu xiray dun luu xir xirig luu xiray ama la tolay yasixu ansaxaa hadii maaa fardigii aysan mink hoonin yani gaarxii iyo ciribkii iyo kacbigii intaa waay daahirka ka ruux maaha intaan yani xirafta xarfahaysi yani qadamka xarfaheedi gaarahii iyo ciribta intaas ciribka kacbeynta aysan mink hoonin ila yamshi hadda su-aal yaftiya waa taasiya masxu calihi taa korkiis hadda waxaa ogaani shardigii masaxaa waan soo ogaani xulkii waa ogaani muddadii oo masaxayna waa ogaani waxaan ogaani mamsuuculaydii mamsuuculahaydiina waa ogaani weysa inay tahay waxa loo wasaxahaayo inaa weysa ay tahay waa xaggii looma saxaayo weysa inay tahay waa ogaani maxaa yeelay qosli iyo isaalatu nijaasa looma masaxaa qosliga aniga waxweysto ka dhanbaa baa waa baabaya qodoy qofkii balaas isba dhaqmi waa qodoy khaas الآن hadda waxaan bilaabeynaa aan guda galeynaa yani hadda yani sifat almasxi isi loo masaxaa masaxa sis yahay isi loo masaxahaa waxaa tiri imaam nawawi yusran radi allahu tacaala canhu warda cana xagayna akraadi ahaado yusama masxu masaxa qofka furfurihiisii furfurihiisii inuu masaxaa la sumeeyaa acla alkufi oo qofka furfurihiisi inuu masaxo aa la sumeeyaa iyo waasfalahu waasfala alkufi kufka hoos dirihiisii inuu masaxana waa la sumeeyaa hukuufan xaala yahay masaxaasay jiisamaad xaala yahay masaxo marka shay oo la leeyahayo aclaa wa asfalahu waxaa la wadaa daahirkaa la haloodaa daahirta macnaha yadiisii badxeed gacantiisii badax waxaas asaara askudejihaa alaa rijlihina gacantiisii badxeed waasaara macnaha misaalka waxa waaye gacantiisii badaxa waxaa soo saara asaaraa yani lidka midig lidka midig ciribteeda lidka midig ciribteeda saa usoo saara waxaa soo akeeda ilaa lta farahod laga soo gaaro lta farahod laga soo gaaro markaasay gacantiisa midigneed wuxuu dejihaa yani lirta midig korteeda ku dejihaa kaasoo wada ilaa yani saaq laga soo gaaro majintiisii ilaa laga soo gaaro oo min alcaqd laga soo caqdo rajuli lirta yani xeraseed laga soo bilaabo ilaa saaqeed laga soo gaaro وتجيبا لما وحسودا رؤوس الأصابع فرعة أنت بدك بدح وصل لسي واتنا بدك ما وصلنا أنت خاص الصلاة أنت وايد صلاها هذه كإيمان كان سانا سيدا إنسان صلى الله عليه أنت قال مسعى كم ها إلى أنت كم مسعى إلى أنت كاسوا معناها فقط المسحاء في أنت لها حكم مسحاء لكم macnihiiskan waaye calaa kuli xaal yadi waxaa kaafiya musamaa masrin aa kaafiya musamaa masr masax wax loo magacaabo furdigiya saadi laakin ilaa asraga rijlii lugta hoosteedii iyo eribteedii almahad munaaqabano qultu waxaan leeyahay xabsihii gaardiisii yani marka qofka gaarahaysiiyey taasaliha guraysa mid yahay yani caalamku caalimha min kuli caalamu caalima min kuli caalamin maca maca yani yani gaalaha waa la reebay hoos waa la reebay edha horey waxaa ku hel maa koreysa ku helay masaxaa yani inaad ku masaxii kooqa rajli wafka fartoodan way kula hawaaye taas ma oo maslaxa yani wafka fartoodan way kula hawaaye muqdilaat lmasxi masaxi muqdilaatiisi muqdilaat lmasxi masaxi muqdilaatiisi angaleyna hata muqdilaati angaleyna muqdilaat lmasxi ma maxaa la yiraa muqdilaat lmasxi muqdilaat lmasxi waxa waaye yani waxa waaye shay xususta asagoolay oo rufta xajada ka daboolay ama lasaakadii oo hawsirti oo lufta daboolsay sina sahliha ay daboolnay asurnaa inay sii askooda balka soorasan waay haddii oo qofka waxay daboolay shay kamid a oo luftaadii sahookeedi ama kan waaye ama si kaleete ay muuqdaan waa buuray mudugamaanta waxaa waaye mudadiisa udoga waa mudadil xadeey ninka musaafirka ahay waaki lama saac waaki lama saac markay dhamaato yaqiintani waaki afar saac yaqiin awalamaas ama zanni aydan hadday mudadigooda waa buuray ki saddexaad waxaa waaye yani ha minaa kasi midada inay go-dii salaada isagoo salaada ku jiro middasulmasxi qofka xusuusta waxkusus ayna biyo askafiyo dunka mahashay salaadii kuwaa jirtay maxaa yeele masax waxau ahay rugteeda ahay yani yaqiin maahane si kala malaga ku afaro yaqiin loo masax lumari karaa saddexaad maxaa waaye masxi waxa uu qusli waajibi waayo inuu ku soo dariyo wuxuu qasbi waajib yahay adoonkii soo geliyo yani iswaadiriyey asaala ahaan janaabaa hasii haagashay qofka iska fadhiyaa janaaba maniya ka baxday fikira uga timid waa waajiniyaas noqday oo bura waa buray ama maadaa eed eedaa ku dhacay ama waa uuranahayd waa dhashay walaadaba nafteeda biadaa'i mudadii todobaata ila madin saac sida musaasaba ay dhashay ama haadahni amase jahaabaa ku dhaabeeya nafteeda baa sawaa yani kafay intaas todobaata ila ma saac musaasaba taasi afar saac hadday ahayd magaciisi hadday ahayd naag oo yani oo muhiim aha ninkan saas janaabo waxba fiidiyahay waxa oo yani xusni xusniga galay laakin qawees as waajibkooda naftis asaala yani asaala ahaan uma aha waajib qawees ale ahay waajib ahay waa yaqaana janaabadii xeedkii xurufu zimigi iyo waajib xarasafa waxyaalaha dhan waayo baalhulidinta midkooda waayo janaabada wax keen dhan sidi macnaa marka hadda miis asaal ahaan qawees waajib ma qawees waxaa ku nadri inaad haweesto idadaa inaad haweesto hawaasid mega ka dhis kuukama gurihaay maxaa yeelay asaalo kuma ahaa ala xaal wixii yani oo wayka berihaay masca ma berihaa maya wii wayka berihaay waa la yaqaana oo sheegay midawaabi kubilaabi wisi midadiisa ba kubilaabi wisi taas acidee oo badan tahay waxba isburihaye kulli waxa maburihaa masaa isburihaaye maxay ta in badan wa mudbilka afanaad waaye oo mudaat nafsi qofkii salaaxiyat lmasi askabaco waaye macnaha daciifaas naqday caasha oo daciif camalay naqatay bacda an kaana qawiyan aa naqdi shay oo daciif ah tawardoodayas naqdi oo socodkooda aan kusuureyeynin ama se waa jeejexni kaligiisaa ku jeejexnay saas adri ama mafhuum oo inta mubdahaadkii alahaat waaye waana insha allah kusuuri doonaa maxdaalika insha allah maxaa se yajiizi walaa masxa lishaakil walaa masxa masax uma fignaanin lishaakil في بقاء المدة سماه مدة باقي أهاجة بسيطة هاي مسح ملهاني مدة المسح في ستة هاي تسكن يعني مسح ملهاني أدو مقوم لها مدة بيس أي كلمايس يلواتي أفرساء مدة المسح يلمايس وحيث بلاوي وانيسو شيء مدة وحي بلاوي ويسي مفيه كذا يتبرسوه وحدث أو تفري حدث تفريه hadii soo dari maaa hoosi burta buri ba ahaa hurta bursa taawata masaalikii hore marteen leeda saasay bilaabaysay waxaa sakiyey mudadaadii labaatan afar saac aftigeysa oo xadadkii amaka kaadisii amaka taawatii amaka huridii markaas kamay ahay labaatan afar saac waxaa sa duurkii lix saac ma ahay saddex saac mas ahay ama todoba saac mas ahay sakii kamay mudada bilaaba mudigibakir dhamaanta laati afar sac magodina samay musaafiro wahay mudigis maay dawaati lama sac dawaati lama sac maku dhamaati masamaya ka istakiyo hadii takiyo hadii musaafir ahay mudigi dhamaati masamaya hadii sakiyo laa mas'aluhum wasa makamalahaani masugnaanin walaa mudig man ansabta ma bidaai mudati laa madxa ma lisaakin laa madxa lisaakin fi baqaa'i mudati masax uma sugnaanin masaxa malahaanin dadkawaa masaayo bir masaraayo ilaa mastacmal masax waay waqti waay tan waqti waay dadka waa dhigay wax ka fadasiilaas waa ficil afar suwar ma iska fiican iska ka maqsan ama yani kafi hadal marku masaxdi oo ama kasi safar marku masaxdi ina saasa kala marka masaxeesi beled ma joogti min ma ahayd beled joog samay ama musaafir ma ahayd ina joog ninka wax ka fihayaa matxu masugnaanin masbulmatxi waaye in ajnaba maho maqabkiisa in ajnaba is akriye in ajnaba malay jiniihe inu ajnaba malay jiniiye ninkii dadka masaxay haday jiniiye ajnaba wajaba waxaa wajaba tajid lubsi lubsi lkufi kubkii marasadiisii hordaanintoodii waawaajibeysaa bijaribtin awaajibaa iska yani oo qofkii wato qofkii wato ahniwey janabaa ku dhacday naakas damaa biyaa ka himi yani fikraas iyo miska ahaada hataa aansida jamaaca fadhig waa masaxnay aa jamaaca markaa xujrada duwaha waa burihay waxaweysa waydiiyahay bidooka bilaawiweysi macnaa الجناب يعني حدث الأكبر وعاقب بالله يعني بكرنا في الجرى وأجيب الجبل هذا يجي المركزي تجديد لفتي يعني لفتي لفتي لفتي لفتي لفتي وهو هاي من أو خف مرة مرة معناه نحاول وضع wuxuu qofkii gashan ay janaabadii ay ku dhacday waa jamaacay bakadi waa jamaacay addunya ahay waa isna waa la bixinay yani waxaa waajiba qofkaas oo jiri waxbana taraayo mudadana ma gocin labaati afar saacay ku jiri muqiima ahay